ah weeye ee dumarka ku dhacee bilaha ah wannifaasi ka labaadna dhiiggan umusha weeye ee badanaa dhalmada gadaasheeda yimaada walistixaadati dhiigga dhiig furanka ama dhabar furanka la yidhaahdo weeye oon billihiina ahayn kii dhalmada sababtu ay u ahaydna aan ahayne waxoogay xanuun iyo jiro mid ay keeneen ah saddexdaa nooc wuu dhiigga axkaamta lihi noqdaa haddaba saddexdaba markii uu qeexo mid walba waxa looga jeedo baa wuxuu tilmaami doonaa axkaamta damulxaydi iyo damu nifaasi labadaasuu tilmaami doonaa iyo masaa'il la xidhiira laakiin damulistixaada isagaa xukunkiisa uu ka aamusay mualifku raximahu llah wuxuu yidhi falxaydu xayd waxaa la yidhaahdaa huwa damu waa dhiigga alkhaariju ka soo baxa min farji اlmarأati haweenta xubinkeeda taranka ka soo baxa calaa sabiili sixati iyadoo weliba caafimaad qabna kaga soo baxee isagu aan jiro iyo xanuun ku dhacdayna ahayn jiro iyo xanuun miduu keenayna aan ahayn min gayri sababi alwilaada dhalmo sababteed waxaan ahayna uga soo baxa halkan laba arrimood buu ku qaydayo mar wuxuu yidhi dhiiggani dhalmo ma keenin sababtuu qeydkaa iyo shardiga u xiraya waxaa weeye dhiigga dhalmadiya umushu xanuunkeeda maahane isagu bixaddi daatihi jiro qofka laga daweeyo maaha laakiin dhalmadaa xanuun iyo tabardarra iska leh midda labaadi dhiigga umushiihi waa damkii xaydka ahaa saynu xalay soo tilmaanay oo guntamay oo fadhiyey oo meesha lagu xayiray ilmaha raximka ku jira dartii markii ilmihii soo bixid uu noqdayna isaguna halkaa mar yimid soo bixiddiisa haddaba dhalashada u sabab ahe xaalad dabiici oo kale kuma iman amaa dhiigga caadadiihi cudurna ma aha habal laga yaabo qandhiya yar xanuun xanuun inuu wato laakiin jiro ma keenin wixii qanuun xanuun iyo qandhaqandha iyo dabeecad isbadashaa ah waa wax isagu uu watee isaga jira ma keenin dhalmana ma keenin kadib wuxuu yidhi walownuhu midabkiisuna aswadu waa madow yahay muxtadimun waa kulul yahay ladaacun wuu xanuujiyaa markuu imanayo haba la kala bato qadiyadda hore dhiigga dumarka ku dhacay waa shay ilaahi subxaana watacaala uu min xayu alasaala u qadaray banaa calaa banaati aadama inuu ku dhaco waana wax ilaahay xikmadun ka leeyahayo axkaam sharciga ay ka dhalatay hadday noqon lahayd gabadhu inay ciddo tirsato hadday noqon lahayd gabadha in la ogaado in minkeedu faaruq yahoo bannaan yahay iyo in kale hadday noqoto axkaamtii salaada iyo soonkiiyo inoo iman doonta waa dhigay axkaami ku salaysan tahay ilaahayna qadaray calaa banaati aadama inay yeeshaan uu qadaray intaa wax ka badan oo sabab oo dhiiggani uu leeyahay oo sal iyo raad leh midna ma jiraan sheekada kutubu tafaasiir aad ku arkaysaan ama kutub badan oo tafaasiirka qasaska ay soo arooriyaan oo ay leeyihiin xawaa geeddii soo goysay laga reebay iyada iyo aadam jannada markay joogeen caleen baa madaxa ka taabatay tiibaa sabab u ahayd ama aadan bay ku sabab ugu noqotay macsiyadiioo ciqaab baa looga dhigay waxaasoo dhan wax sal iyo raatoona ma laha waa sheeko beenaho aan meel la sal ku haynin meel loo raacana aan lahayn in badanoo mufasiriintaana wax saas oo kaleeto oo badan kutubtooda waa ka buuxiyaan marka warkaa waxba ha u dhigin ilaahi subxaana wa tacaala nabigeena ciise markuu yimid caaishaoo caado ku dhacday xajatulwadaac oo ooyeysa markuu u yimid wuxuu yidhi maa maxaa kugu dhacay anafist miyaad caada kugu dhacday markay tihi haana wuxuu yidhi ina haadaa amrun qad katabahu allaahu calaa banaati aadam banaatu aadam baa ilaahay qadaray inay noqdaan sida caadiga ee normaalka inuu dhiiggu ku dhaco haddii laga yaabo mid iyo naadir naadirkaanu ku dhicin ama xanuuna uga tago ama si kalaba ha noqotee de naadirku xukun ma laha dhiigga caadada ah ilaahay wuxuu ka dhigay bille buu sida caadiga haalibka ah mar yimaadaan haddaba dhiiggaasi midabkiisu waa madow yahay waa xadiidkii faatima binta abi xubaysh nabigu uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markuu dhiig furanku ku dhacay xadiidkii saxiixa xasanka ahaaye abu daawuud iyo kayrkiiba wariyee wey ee markay nabiga usoo sheegatay calayhi salaatu wasalaam dhiiggiina wakhtigiisii uu ka batay uu u tilmaamayay dhiigga caadada ah iyo dhiigga dhabar furanka waxay ku kala garan kartaa inuu yahay ina haadadhiigga xeedku wuxuu yidhi damun aswadu yucrafu waa dhiig madow oo guduudkiisu madow ku jiro ah, oo aada u xoog badan oo laga garanaya dhiiga kale saas darteed halkaasaa midabka laga soo qaatay labadan kalena waxaa laga soo qaatay aharka iyo raadka uu ku yeelanayo in badan oo dumarkii sida ay sheegeen inuu kulul yahay dhiigga imaatinkiisu in badan baa sheegay oo dumarka xataa qaarkoodii qoraallada dhiigga caadada ka qoray arrintaa waa aqirayaan oo waa sheegayaan inuu xanuujiyo oo xanuun uu leeyahayna dabeecadduuba xataa mararka qaarkood ee dadka qaarkii wax ka bedelaa qanbe iyo waxbuu ku keenaa iyo madax xanuun buu ku keenaa dhiigga sidaasa weeye dhiigga caadadihi asalkiisuna bilaha yahay wey wanifaasu dhiigga umushiihi dhalmadii huwa damu lkhaariju waa dhiigga soo baxay caqiba alwilaadati dhalmada gadaasheed soo baxay culimmada qaar ba waxay leeyihiin huwa damu lkhaariju bisababi اlwilaadati dhalmada darteed buu usoo baxay way kala duwan yihiin labadaa eray haddii lagu dhaho bisababi lwilaadati iyo caqiba اlwilaadati lafdigani wuxuu caddeeyey madhabka shaaficiyadu sida uu yahayoo dhiig nifaas waxaa la yidhaahdaa wixii dhalmada kadib soo baxaa la yidhaahdaa diiku haddaba saddex xaaladood ama saddex waqti saddexdaba waa soo bixi karaa haweentu intay foosha tahay ama maalin iyo labada u dambaysee lasoo qabqabanayo ilmuhu marka uu soo foorarsadee soo dhowaada waktigu minkaa furma si ilmuhu dabiici ugu dhashana ilmuhu hadduu toos u yimaado minkuna intii loogu talagalay uu furmo haddaan cillad kala jirin ilmuhu caadi buu u dhashaa biidni illaahi haddaba minkani furmayaay waa kii ilmuhu ku jiray dhiiggana hayay wey marka uu dhiiggu minku furashada bilaabo waxaa dhacda marar badan in dhiig yimaadoo bilowdo maalinta u dambaysa marar qaarkood dumarka qaarkood laba maalmood saddex maalmood ka hor dhiig baa bilowda xanxanuun yarna waa ku bilowdaa minkii dhiigga celinayeyna inuu si fiican u furmuu bilowdaa haddaba markuu minkii sidaa u furmayo dhiiggii haddii maxaa celinaya waa inuu yimaadaa haddaba dhiiggu qabla alwilaada waa iman karaa laakiin dhalmadan iyo foosheedan soo dhowaatay baa sabab u ah dhiigga qayb labaadi waxay la timaadaa maca alwilaadati ilmuhu marka uu dhalanayo ama madax soo bixiyo ama gacan soo bixiyo ama haddii uu dabakeen yahay lugaha soo bixiyo de dhiiggii waa soo raaci karaayo dhiig baa soconaya dhiigna waa sida uu badan yahaye ilmuhu markuu soo dhammaado buu dhiigga inta dambana ay timaadaa inta ugu xooga badan shaaficiyadu waxay leeyihin haddaba addamu alkhaariju bacda caqiba alwilaadati midkaasaa damu nifaas labada hore damu nifaas ma aha halka fuqahada qayb badan iyo awjuh shaaficiyadu leeyihiin ay leeyihiin maya dhiigga macal wilaadati ah ha lagu dara ilmuhu intuu soo baxayo dhiigga qubanayana waa damu nifaasi weyn ee axkaamtiisiisiiya halka khilaafku ugu adag uu ka taagan yahay dhiigga maalin iyo laba ka hor imanaya ahna dhiiggii uruursamay ee ilmaha dartii u uruursamay sababtu u imanayana fool soo dhowaato oo raximku furmay ay tahay ma sida dhiiggii waa un isle isagiio soo kala hormaraye ma isku xukun baynu siinaa mise kala labaynu ka dhignaa waa masalo khilaaf iyo khilaafka aharkiisa iyo raadkiisu waxay muuqan gabadha aan fool iyo xanuun ka tanbadinin xilligii salaaduna soo galay dhiiggii wax ka midana ka yimid ma xukumkeedu muxuu noqon ma xukmulistixaaday noqona way tahaaro qaadana way tukan calaa qowli shaaficiya mise dhiiggani waa damu baa bilowdayoo soonkii iyo salaadii iyada way isdaayeen calaa qowli bacdi ahli اlcilmi min alxanaabilati wagayrihim masalada khilaafka amaradiisu halkaasay dhalan culimmada la weydiinayana qaar hadduu yidhahdo salaada way tukan qaarna uu idin yidhaahdo salaad lagama rabo hamoodina ee qaacidada waxaa la ysku hayaa dhiigga damu nifaaskihi maca awbacqibalwilaadati keliya miyaa mise xataa dhiiggan ka horeeyaay wilaadadii dhiiggii sababteedii weeye ku yimide xunka waa israacinaynaa walistixaadatu dhiig furankuna huwa damu lkhaariju waa dhiig soo baxa fii gayri ayaami alxaydi maalmihii xaydka wakti aan ahayn iyo wanifaasi umusha maalmaheedii waxaan ahayn iyo dhiiggii dhalmada waana dhiig asalkiisu xanuunii jiro ay keento walidaalika nabigu faatim binta abi xubaysh markay dhiiggaa badan uga sheegatay ku yidhi innamaa daalika cirqun walaysa bilxaydati waa xidid fakada iyo xidid go-aya wax lamidoo jirradaye dhiig caadaa maa waxaan maalmihiisii dhaafeen kalaba go-aynin saa darteed xilligii caadada markii la gaaro see u dhaqmi lahayd buu sheegay haddaba maadaama mualifku uu sheegay damulxaydi wadamu nifaasi axkaamtoodii uu sheegay iyo qadarkoodii waa waxaynu tilmaamaynaa damulistixaadati listixaadati axkaamtiisaynu ka hormarin gabadhu hadday caadadii qabto ama umushii ay ku jirto inta dhiigga ay leedahay muddadiisiina lagu jiroo laga hadli doono inoo iman doontahay salaadna laguma laho kana asixi mayso mana soomi karto soon kama asaxa laakiin soonka dib bay ka qadayn doontaa axkaam kalena way yeelan doontaa laakiin wixii intaa ka baxsan xilligii xaydka haddii la dhaafo dhiiggiina dhammaan waayo gabadhu dhiiggaasi soon iyo salaad midna kama reebo reerka xogogol iyo xiriirkoodiina ma hor istaago keliya wuxuu kaga duwan yahay xaaladdii caadiga ahayd inay salaad walba inay u weysaysato la rabo oo iska dhaqda wixii gaaray ama labada salaadood jamac suuriya ay ku samayso duhurka intay soo dibdhigto markii wax yarun ka laaban yahay intay tahaaro qaadato ay tukato casarkana sidaadu u soo galaba ay raaciso hadda wayba sahlanaatayoo saacada daqiiqadahay soo galaan sheegayaa la hayaaye salaadaba ku beeg inaad salaaddii duhur ka baxdo iyadoo daqiiqadii salaada casar soo gelaysay ku taagan tahay markaana salaadii kale hore intaad uga aqimato iyadana raaci iyo cishahana sidaa yeel labadaa baa u furan haddaba waxay ku xihan tahay dhiigga ku dhacaya gabadhii inaanu ka reebaynin soon kama reebo salaadna kama reebo salaadaha unbay mid walba u weysaysan ugu badnaan toddobiiyo labaatan beri saddex iyo labaatan beri bishii noqon karaa haddii kale lix iyo labaatan baa laga dhigi gabadhu maxay ku kala garan haddaba oo xukumka say ku kala siin dhiiggii istixaadada ee dhiig furanka ahaa iyo kii caadada ahaa maxay ku kala garani saddex mid bay ku kala garataa gabadhu mid mar waa muctaada wax la yidhaahdo marna waa mumayiz mumayiza mid la yidhaahdo marna waa mid la yidhaahdaa mutaxayira gabadhu muctaada hadday caadadeedii garanayso bisha inta uu kaga dhacayo waktiguu ku dhaca taariikhduu ku dhaca jiray way taqaan muddaduu hayn jirayna way taqaan caadadeedii bay raaci walidaalika nabigu wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam fa idaa aqbalat xaydatuki xaydkii ku qaban jiray xilligiisii haddii la gaaro salaada iska daa waidaa adbarad hadday dhaaftana faqtasirii wasalli qabaysooo salaadaha tuko saa darteed gabadhu hadday xaafidatan licaadatiha tahay goormay xaafidatan muctaada noqotaa waa laba sifo marka laga helo kow gabadhan hadda caada uguma horeysee horay ugu soo dhici jirtay laba kama qasmine xilliguu qaban jiray iyo xilliguu ka gu'i jiray bay taqaanaa muctaadaa la yidhaahdaa oo caadadeeday raaci gabadha mumayizaa la yidhaahdaa oo caadadeedii ma garanayso ama haddaaba ugu horayso caado hore ma lahaan jirin laakiin mumayizaa la yidhaahdaayo dhiiggay kala taqaanaa oo tilmaantii nabiga ay kalay qaadano ina inadama alxaydi damun aswadu yucrafu dhiiggii hadday kala garanaysa midabadiisa inta kaa madow uu socdana caadadii bay ka dhigi inta kalena dhiig furankii axkaamta kale lahaa wey haddaynan caado lahayn ama caadadii ka luntooo ka wareertay dhiiggiina ay ku wareerto wareertoy kala garan weydo mutaxayiraa la yidhaahdaa gabadh wareertay laa caado ma hayso ama maba lahayn walaa tamyiiz dhiigay kala garanaysa ma jiraan fataxayadii sitata ayaamin aw sabcata ayaamin wey haalibulxayd bay raaci lix beri ama toddoba berina axkaamulxayd bay bishii qaadan saddex iyo labaatan ama afar iyo labaatan berina axkaamtii dhiig furanka oo salaadaha ay tukanaysay bay qaadan lixda iyo toddobada ma adigu taad rabta dooraa maya waxay u noqon qoyskeeda siday u badan yihiin haalibka hooyadeed ayeeyadeed walaalaheed habaryaraheed eedooyinkeed baa lagu noqon isku celceliskoodu lix iyo toddoba haalibku xeedku waa intaasee kii ay u bataan lix hadduu noqdana lixdaa la raacin toddoba hadduu noqdana toddobaa la raacin hadday la kala garan waayo ama ay isu ekaadaan ama gabadhu qaraabo ay leedahayba ayna gelinaynina tukhayaru iyadaa khiyaar yeelan lix iyo toddoba kaad ka dhigaa la dhihi mida galongaarku u qabana garan mayna haddaba damulistixaadadu axkaamtiisu waa la soomi salaadana waa la tukan wixii reeriya rag iyo dumar isqabayna xiriirkoodii goboleed waa bannaan yahay salaad kasta way u weysaysan ee qabays lagama rabo markay qaxaylkii ka caada tahaaro qaadanaysunbay qabaysan ama labada salaadood way isku soo dhoweynoo hal weysay ku kulmin xaydkiibaa haddaba soo haray wa aqalulxaydi xayd waxaa ugu yar yowmun walaylatun habeen iyo maalin fuqaho badan oo reer xijaaza warkaas qaba aayad iyo xadiidna midna ma laha aayad iyo xadiid midna ma laha waa un iyagu intii xijaaj iyo eriyada ay joogeen be waxay leeyihiin markii aanu dabagalay haweenka xaalada ugu yareen aragnay inta ay hayso waa habeen iyo maalin bay yidhahdeen waa agaruhu inta ugu badanna khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood inuu hayo weeye isniyadana waxay ku saleeyeen laba arrimood bay ku saleeyeen marka koowaad waxay ku saleeyeenoo waxay yidhaahdeen bishu waa inay duhri iyo xayd bay yeelataa duhrigana inta ugu badan inta ugu yar ee laba xayd dhexdood geli kartaay waa shan iyo toban beri hadduu duhri ugu yariyo shan iyo toban inta ka soo hadha ee shan iyo tobankaa unbuu ugu badnaan xeydku noqon karaa waxaa kalooy ka wariyeen awsaaci hadal uu yidhi annaga waxaan aragnay buu yidhi imra'atan tara nifaasa shahrayni maytaa ma ahayn waxaan joogay toddomaan moodi haddaba qadiyaddan waxay un ku salaysan tahay ijtihaadaadka ay ijtihaadeen iyo bishii xayd iyo uhri bay isugu yimaadaan laba ugu kala qaybi haddii xaq laba wax isugu yimaadaan say u kala leeyihiinna la garan waayo qaacidatu alcadli waalinsaafi raaco laba ugu qaybi marka waxay yidhaahdeen xayd maxaa ugu badan duhrina maxaa ugu yar shan iyo toban iyo shan iyo toban dheh si aan bishii laba ugu kala goyno bishii laba jeer baa caado ku dhacday ama laba duhri bay noqotay aan loo dhihin wa qaalibuhu qaalibka xaydkuna sittun lix aw sabcun toddoba weeye waana xadiidkii xamnata binti jaxshi leh markii ay caadii furanku ku dhacay oo nabigu uhi fataxayalii sittatan aw sabcatan uma qtasilii uma اqtasilii wasalli lix beri ama toddoba beri xayd iyo caado isku xukunoo ka dhigo kadib qabayso salaadaha tuka waan xadiid xasana oo sunanka iyo kayrkood ay wariyeen wa aqalu nifaasi dhiigga umusha waxaa ugu yar laxdatun ilbiriqsi baa ugu yar in wax yaroo dhiiga ka yimaado baa ugu yar dhiigga nifaaska ah wa agaruhu waxaa ugu badan situuna yowman lixdan maalmood baa ugu badan hadalka awsaaci oo leh gabdho uu mul ahaadoo dhiigga arka laba bilood baa nala jooga laakiin waqaalibuhu badankiina arbacuuna yowman weeye wuu yidhi wasaxiixu waxaa weeye akaru dami nifaasi arbacuuna yowman weeye saasayna ahaan jirtay xilligii nabiga sala allahu alayh alih wasalam oo xadiidkii saxiixa ahaa xasanka ahaa wakay umu salamo tiri xidna haweenku waxay ahaan jireen xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam markay umul yihiin tajlisu calaa cahdi rasuulilaahi arbaciina yowman afartan maalmood bay umulahaan jireen xilligii nabiga cala slat slaam arrintaa afartanka ahayd baa wax sugan oo salleh la mar haddii wax sugan oo salleh la hayo halkaa waxaad ka garatay inay afartan akaru nifaasi tahay laakiin akarkiisu inuu situuna yowman yahay qowlkaa awsaaci bay ku saleeyeenoo qowl qowl daciifa wey wa aqalu tuhri daahirnimadan ugu yar bayna alxaydatayni laba xayd dhexdood khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood wey shan iyo toban maalmood baa ugu yar inta ay gabadhu daahir ka noqon karta bishii waana madhab shaaficiyada ay la qabaan xanafiyada iyo maalikiyada qaarkoodna ijmaac bayba soo guuriyeen walaysa bisaxiixin ijmaacaasi wax jira maaha waaan arrintii aan soo sheegnan bay cuskadeenoo bishii waa hal caado ah iyo hal uhri ah bay yidhaahdeen hadday tuhrigii iyo caadadii ka dhaxaysay inta ay kala leeyihiinna nas iyo daliil aan lahaynin qaacidat alcadli waalinsaafi baa la qaadanoo markii xaq mushtarak uu noqdo miqdaarka iyo qadarka si loo kala leeyahayna la garan waayo calaa nisfayni baa loo qaybiyaa qaacidadaana culimmadu meelo badan bay raacaan markii ay qofka xoolihiisa ka hadlayaan ida khtalata maaluhu bayna alxalaali waalxaraami xoolahaagii oo xalaal iyo xaaraana isku dhex darmaday qadarkay ahaayeenna waad kala garan weyday culimmada fataawadii iyo fuqahadii hore haddaad dhegaysato waxay dhaheen yatasadaqu binisfihi waxaa laga yaabaa xaaraantu intaa inay ka badnayd ama ay ka yarayd laakiin mar hadduu wixii isku darmaday lana garan waayey qadarkii uu kala ahaa caddayn loo waayey sideedaba nusnus baa laga dhigaa hadday dad jariime iyo dembi wada galaan lana kala garan waaye say u kala gacan qaad badnaayeen oo caddayn sharciga loo waayo oo ma kanaa nabarka culus lahaa mise kanaa lahaa ama ay iskuba inkiraan ama ay yidhaahdaan dee waxun baanu tuuraye saan u kala lahayn garan mayne ninna xabadina madaxay kaga dhacday midna lug bay kaga dhacday ninkiina waa dhintay oo ta lugta kaga dhacay yaa lahaa mooyi ta madaxa kaga dhacdana yaa lahaa mooyi kooxdana baa isla lahayd xaqa waxaa weeye cala atasaawi intii hawsha gashay waa loo simi sinaan baa loo samayn sababtoo ah xaqiina waa dhex yaallaa dembiganna iyagunbaa geystay say u kala lahaayeenna lama yaqaan mid mid haddii looga badiyo waa bilaa sabab u sin marka jariimada waa loo simi dembiga iyo cuquubadiisana way u sinaan qaacidadaa waxaa la yidhahdaa si guud haddii shay xaqa la ysku yeesho ama dembi la wada galo qadarkii lalahaana la kala garan waayo oo wax caddaymo caddaymaa ah la waayo dadkaasi siman baa loogu qaybiyaayo hadday laba yihiinna nusnus weeye hadday saddex yihiinna ulu ulus wey hadday afar yihiinna rubc rubc wey saasay qaacidatu insaafi walcadli baa keenaysa waxay dhaheen haddaba bishii xaydun wa uhrun baa gala miqdaarkoodiina say u kala leeyihiin lama hayo idan qasimha cala laba u qaybiyo kana nusi kana nusi halkaasay fuqahadu la cuskadeen qaarkoodii qaar baa diidayoo waxay yidhahdeen aqalu uhri khamsata cashara wax la yidhaahdo ma jiraan waayo bil gudaheed bay saddex jeer caado intay ku dhacda gabadha bay saddexdaba ka daahir noqon kartaa waxaa la yidhi oo intee warkaa ka keenteen waxay yidhaahdeen imaamu daarimi waxa wariyey oo daara quطni soo saaray oo ibn abi shayba fi lmusannafi ku wariyey oo bayhaqi fi suqraa wاlkubraa ku sheegay bisanadin saxiixin bay yidhaahdeen in cali xilligiisii radia allahu canhu waardaah ayaa amiira almu'miniina gabadh leh u timid gabadha nin bay kala tageen bil markay joogtay bay timid oo waxay tihi waan waan waa ciddadaydi way dhammaatay oo bilun baa joogtay seed ku dhammaatay saddex jeer bay caaday igu dhacdo oon ka qabaysto oon ka daahir noqday bay tihi oo weliba labada caadi intuu dhexaystay daahir ahaay oon salaadaha iga tukanay qaadi shurayc oo ag fadhiyey buu wuxuu yihi ninkii cali radi allahu canhu walaa shurayxow arrintan furdaami buu yihi arrintan cali iyo shurayxna qadaayaadka iyo xaajahayinka murga ee meel loo bixiyo la waayo ee musuq maasuq iyo wax isdababariska ku jira baa iyaga loo dooni jiray weligiiba qofkii wax luuqluuqa wada oo ama cali qaadi ahaan loogu keeno ama shureex qaadi ahaan loogu keeno meel dheer ulama fakanin qaadi shureexna nin wuxuu ahaa qofka wejigiisa markuu arko iyo socodkiisa uu arka badana wuu qiyaasi jiray wuxuu yahay maalin baa saddex haweene ibnulqayim fisi ku sheegaya oo turuqulxukmiya saddex haweenaa usoo galay dacwad baa loo soo galay saddex haweenka markay dacwadoodii dhammaatay iska baxeen wuxuu yihi saddex haweenka ahay midi waa garoob guurdoona midna uur bay lahayd midna waa gabadhaan weli guursanin buui iisoo hubsada laakiin ka daba tago waa laga daba tegey sidii bay noqotay maxaad ku garatay baa la yidhi tan gabadhaa way fororto weyba ifiirin lahayd buu yidhi xishoodkaa badan baa ku gartay intaanta garoobka ee waxdoonkaana indhahay aniga dadka naga dusisay yidhi islaanta uurka ahna maraday kor korsaa ugu yarhaysay waxbay qarinaysay yidhi qaadi sharaxni cajiib u ahaa cali bn abi aalibna de qisooyinka uu furdaamin jiray caadi ma ahayn ninkii ninka xoolaha meesha cidlada u dhiibtay ee muddo kadib uu ka dafiray war naga tag xoolahaaga ma arage bay cali isula yimaadeen markiiba wuu gartay ninkan xoolaha inuu qaaday oo been sheegay muddaa ka soo wareegtay meeshuna ma dhowa maxkamadiisuu iska fadhiye kii wuxuu xoolaha sheeganayay walaa orodoo meeshaad ugu dhiibtay xaggay ahayd meel halkaa geed saasa orod xoolihii meeshii ka doon buu yidhi waree adigana fadhiiso halkan ii fadhiiso wuxuu yii amiiralmuminin wakti baa ka soo wareegay xoolihii baa meeshii iska yaala war daran tahay orad igu soo noqo halkan aan kugu sugiye dad buu iska galay isna kalow ishana uu ka fiirinayaa cabaar ninkii markuu sii maqnaa wuxuu hoos inta uga dhigay wuxuu yidhi meeshii ma gaaray baad u malayn markaasuu may ma dhowa meeshii ninka waabay salmaamayba maba dhow yidhi meesha hagadhowda markaasuu yidhi yaa cabdi wallaahi maba arag meesha ma tegin baana dilay dhawayda waa garanaysaa halkaas soo dhiga xoolihii islaanna waa aan kusoo gebagabeeye intaase islaanna wiil weyn bay lahayd inay guursatay damacday wiilkeedii dhowr toban jirka ahaa bay ka guursan weyday nin bay la heshiiso inay isdhaafisay rabtaa marka waxay tiri guriga iga bax wuu diiday dacwad bay keentay cali bay u keentay waxay tiri caliow ninkan ajnabiga eh, weyn baa guriga ka karlahay oo daaqadun iga soo boodayay dhaafi war waa hooyaday war ma dhalin mana aqaanay dhaaf cali waa gartay wiilkeedii inuu yahay laakiin ninkani caqabad ku noqday wuxuu yidhi wiilkan kaxeeya oo caawa meel u gelbiya adigana waxaad yeeshaa gabaday berri subax ii imo wiilkii uu yaaray markay tagta wuxuu yidhi anaa hooyadaa ku ogolaysiine waxaan ku dhaha un haye idha adigu wuxuu dhihi doonanu ma sheegin suyxi baa lasoo fadhiistay gabadha weligeediina wuu u yeedhay wuxuu yidhi gabadhan walaayadeedii cali haddaana igu wareeji aniga hayo ku wareejiye wey wiilkii buu ihi soo fadhiiso gabaday wiilkan gurigii waa laga karilaayahaye waan isukin xalaalayno waan isukin meeri buu yidhi in alxamdu lilahi naxmadu buu ka bilaabay markay aragtay xaajada inay ka degayso waxay ta cali warana dhalay war meeri qaban maayo bil gudaheed baan saddex jeer caadaday gu dhacdoon daahir noqday bay tiri wuxuu yihi shareexuu furdaami wuxuu yihi maxay iga baahan tahay aniga adoo jooga war baasha furdaami oo xukun buu yihi wuxuu yihi adigaaba jooga saddex jeer markay isku celiye mushare wuxuu yihi waxaa ila quman xigtadeedii iyo qaraabadeed u cidir hadday laba markhaati oo loga qaateena keento inay dahaarada daahir noqotay oy tukatay mar walba markay daahir noqotay ka markhaati kacaan waanu xukumaynaa waxay sheeganayso qisada maxalushaahidku waxaa weeye cali iyo shuraaxi waxay aqbaleen haddii markhaati la helo inay dhici karta bil gudaheed saddex jeer caadi inay ku dhacdo haddaba saa darteed bishii hal hur iyo hal xayd baa dhici baa warka la ysku raacsanayn kaso calaa kulli xaal walaa xadda xad ma laha liakarihi duhriga inta ugu badan masalada way isku raacsayen culamadu intaan ogahay waayo gabadh weligeed weligeedba cadaynayna ku dhicin baa dhici kartaa wa aqalu zamanin zamanka iyo muddada ugu yar oo taxiidu fiihi lmar'atu haweenay caado ku dhacday tiscu siniina sagaal sano wey sagaal jir gabadhu hadday gaarto caado way ku dhici kartaa bay leeyihiin taqdiirkaas sagaalka sano lagu qadaray iyada lafteedu daliil cad ma laha laba wax ugu badan wixii ay u daliishadeen midka koobaadi waa ahar aada mashhuur u ah fuqahadana agarkooda madhabkan qabaay ay kutubtooda fiqiga ku keenaan laakiin aan wax sanada loo haynin waa inay caaisho tidhi idaa balagat iljaariyatu tisca siniina fa hiya imra'atun gabadhu hadday sagaal jir gaarto naag weyn weeye caaisho waxay leeyihiin riwaayadaas ninka la yidhaahda bayhaqi unbaa sunankiisa waruwiinaa yidhiye weli culimo badan sanadkeeda maanan aragoo lama hayay leeyihin laakiin waxaa kaloo deliishadeen aray daara qutni u wariyey wa min ariiqihi bayhaqi u wariyey waa aar raggii dambe ee taabiciinta ee ka dambeeyey nin la yidhahda cabaad ilmuhallabi baa wuxuu yidhi reerkayaga waxaa joogtoon anigu isu nolol ku soo gaaray islaansi gabarh sideed iyo toban jira oo ayeeyeah ayeeye sideed iyo toban jirta baan anigu soo gaaray buui sagaal jir bay ku dhashay buu yidhi gabarh bayna dhashay gabadheediina sagaal jir bay ku dhashay sagaal sagaal lagu daray waa imise marka sideed iyo toban jir ayeeye aan anigu arkay buu yidhi oo reeraha iyagoon soo gaaray taana waa cuskadeen ogow waxaa kaloo cuskadeen oy si fog u raaraadiyeen nabigu calayh salatu salaam caaisho waxaa lagu meheriyey wahiya ibnatu sitti siniina iyadoo lix jirta wa banaa bihaa wahiya ibnatu tiscin sagaal bay jirta markii loo aqalgeeyey nabiga alayh salatu salaam innaga soomaalida waad la yaabaysaan laakiin qowmiyaadka qaarkood afaniyiintiiyoon arkay inay qayb kamida u yihiin inay wada yihiin ma garanayo wadankooda ma tegine sagaal jirku qof weyn wey marka biiaadkuna inay kala duwanaadaanna waa dhici kartaa waa aqalulxamli ur waxaa ugu yar sittatu ashhurin lix bilood wa agaruhu inta ugu badanna arbacu siniina afar sano weeye wa haalibuhu sida haalibkiiyo badanaaba uu noqdana tiscatu ashhurin sagaal bilood weeye uurka waxaa ugu yar baa la yidhi lix bilood lix bilood rag badanoo ku dhashayna dadku way sheegi jireen shawkani raximah llahu tacaala kitaabkiisa sayluljaraar almutadafiqu calaa xadaa'iq ilazaar wuxuu leeyahay ragga taariikhda muslimiinta caanka ah ee lix bilood ku dhashay waxaa ka mid ah alkhaliifatu alumawi muasisu muasiska xaqiiqee lidowla alumawiya cabdilmalik ibni marwan lix bilood buu ku dhashay inkastoo badanaa ilmaha lix ku dhashay uusan noolaanin laakiin qaybo noolaaday baa la arkay oon laftoodu yarayn marka waxaa weeye aayadna way tilmaantay laakiin dalaalatlishaara nooc la yihahdo ay ku tilmaantay ama cibaara dheh haddaad rabto kamaa cinda bacdihim qur-aanku wuxuu sheegay inta ilmaha caloosha ku jiro iyo inta ilmuhu uu nuugayay naaska inay soddon bilood yihiin wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahran waa labaata soddon bilood weeye waxaa kaloo qur-aanku meel kale ku sheegay ilmaha nuujintiisu inay afar iyo labaatan bilood tahay xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaacata afar iyo labaatan bilood markii soddonkii laga gooyo imisaa soo hartay hadda aqaluxamli inay lix bilood tahay baa laga gartay axkaam badanna way ka dhalatay wa akaru arbacu siniina afar sano inay tahay inta ugu badan ee ilmo caloosha uu ku jiri karana waa mas'alo la isku qabtayoo culimmada qaarkoodi ay qabaan sida fuqahada shaaficiyada iyo fuqahada maalikiyada iyo qaybo kaloo lamida waxay ku saleeyeen mas'alada akaruxamli istiqraa iyo raacraac in la dabagalo dadka intii dhacday walidaalika imaam maalik baa wuxuu leeyahay annaga madiine waxaa nala deganaa dad afar sano caloosha lagu waday wuxuu ihi imra'atu cajlaana imra'atu sidqin wa zawjuhaa rajulu sidqin xamalat arbaa inay cashara sanatan alaaa buuunin labiyo toban sano ay saddex ilmood ku dhashay mid walbana afar sanoay waday waxaa kaloo atar guurinayaan nin baa malik ibni dinaar u yimid wuxuu hi malik ibni dinaar nio xaaskayga igu duceey isagoo masaajid qur-aan ku saddex sanadood unbay uurkii la rafaasan tahayoo ku akhriya adduun seegtay iigu ducee waa u duceeyey ducadii isagoo ku jiraa qaylo gadaal ka timido ninkii baa warxaas kusoo warwarsoo carursoo soo carma islaanta waa lahayaa wuxuu leeyahay raggii maalik ibni ducadii wada bayhaqi baa fii sunani ku warinaya oo halkiiba ka kicinoo gacmihii sidii ilaahay u baryaya baa ninkii orday oo socdaa noo yimid wiil timo jareer ah leh oo ilka intaa le ay ku yaallaan garabka ku wadoo hadda dhashay timo adagoo laaban baa ku yaallu yidhi ilmo caruroo hadda dhashay timihii mabahaba ilka dheerdheerna waa ku yaalleen qayladiisana ilmo laba bilood saddex bilood jiraad moodaysay annagoo farbadhinaaba wiilkii halkiina lagu keenay buli alaa kulli al isku celceliyeen bay waxay idhaheen afar sano baa ugu badanoo awlaadu cajlaan reer cajlaan maxamed ibnu cajlaan iyo aabbihii reerkooduba weligoodba afar sano ka kuma dhalanin bay leeyihiin istiqraarsaas sagaalka biloodna waa sida ugu badan ee la arkaba wayaxrumu axkaamtii ka dhalanaysa waa kuwan haddaba xaydka iyo nifaaska wayaxrumu waxaa xaaraam noqda bilxaydi caadada iyo wanifaasi dhiigga umusha amaaniyatu ashyaaa sideed arrimood baa xaaraam ku noqda kow asalaatu salaadii waa ka xaraamoo nabigaaba yihi xadiidka saciid markii la weydiiyey haweenka nuqsaanu diinihaa wuxuu hi alaysat idaa xaadat lam tusalli walam tasum xadiidka caaishana wuxuu ahaa markii la weydiiyey mabaalxaydi taqdi som walaa taqdi salaa salaada ma qadaynayna soona waa la qadayna maxaa dhacay innaga waxaana la amray soonka qadaya salaad qadayana lama dhihin nabiguna faatima binta abi xubaysh wuxuu ku yidhi fa aqbalat ilxaydatu fadaci salaa salaada iska daawi wsawmu soomkana axaadiitaasunbaa lamidoo lam tusalli walam tasum wey waxaa kaloo saddex xaraam ka ah buu yidhi wa qiraa'atu lqur'aani qur-aan inay akridana waa ka xaraan qur-aanka inay akrido waxaa looga xaaraantinimeeyey waa xadiid daciifa ibni cumar laa taqra'u alxaa'idu wala aljunubu shaya min alqur'aani qur-aanka midna waxba kama akhriyi karaan haddii daciifa weeye asalku ibaaxadii ahayd inay qur-aan akriyi karaan wax daliil oo sharci oo asaxay ah laa kitaab walaa sunno walaa ijmaac oo xaaraantinimeeyey qur-aan inay aqriyaani ma jira inta aan ogahay axaadiidta dhammaan ku soo aroortay qiraa'ada qur-aan inayna aqriyi karinna waa dicaaf saas darteed asalkii ibaaxada ahaa ee dikrigii iyo aacada ahaa wax ka reebayaay ma jiraan qowlkaa waa daciif qiraaatu qur'aan baa xaraama walow madhabka jamhuur fuqaha jamhuurulfuqahaay qabaan ha noqde afar wa masu lmusxafi musxaf in la taabtaa xaraam ka ah iyo wa xamluhu in la qaado taabashadiisa ama kor ha loo qaada ama hala taabta une iyana waa ka xaraam bay yidhaahdeen waxay u daliishadeen aayaddii laa yamasuhu qur-aanka ma taabto ila almutaharuuna iyo xadiidkii ahaa an laa yamasa alqur'aana ilaa aahirun aahir qof aan isu taabanin haddaba lafdigan waxaa la isku qabtay aahirnimadan laga hadlayaay aayaddu horta waxay ka hadlaysaa ma qur-aankeennana mise waa lowxulmaxfuudka siyaaqa aayadka suurat lwaaqica lowxulmaxfuudka in laga hadlahayay bay tilmaamayaan markii saa la yidhi bay culimmada qaar waxay yidhaahdeen kaba soo qaadsoo qur-aanka ma ahayn wax isagoo looxulmaxfuudka jira malaa'ig daahirah baa taabata fahakadaa yanbaqii dhulka haddii loo soo dejiyeyna sidii unbaa habboon kadib waxaa aayadii daahirka xadiidkan mursalkaa la ysku qabsaday tahaaradan maxaa looga jeedaa ma tahaaratu lislaami ba oo qofka muslimkii waa daahir xadadkuu dooniba ha qabee taasay culimmada qaar qabaana waxay leeyihiin laba laba saddex saddexdaba waanu u deliishanay nabigu calayh salaam abu hurayre wuxuu ku yidhi ina almuslima laa yanjusu xayan walaa mayitan isago nolol iyo geeritoona qof muslimii nijaas ma noqdo muxuu yahay waa aahir aayaddu hadday tiri oon kaba soo qaadna qur-aanka ila almutaharuuna gaaladaa loo jeedaa in gaala loo jeeda maxaad ku garateen daliilka labaad weeyo inama almushrikuuna najaasun baa la yidhi gaaladu waa nijaas mafhuumkeedana gaalada keliya unbaa nijaasa marka la yidhaah muminiintu inay aahir yihiin baa laga gartay haddaba gaalka nijaastaa laga ilaalin intaa waxaa noo sii cadaynaya bay leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam musxafka iyo qur-aanka ardul gaalada meeshooda in la geeyo uu ka reebay dadka laakiin muslimiintii intaa janaabo ku dhacaysay ee intaa caado ku dhacaysay wax sugan lama hayoo nabigu yidhi qur-aan ha akriyina musxafna ha taabanina walow keli waxoogay u egoo la yar haysta jiro iyana waa daciif in la xaaraantinimeeyo ama shuruud lagu xidhaaye wax daliil sharci oo sal lahoo macno lahoo la cuskado oo lagu taxriimiyo ma laha saddex waxaan lehay shan wa dukhuulu lmasjidi masjidka inay gashana waa ka xaraam masjidka laba xaala dheh hadday ka baqaysa in dhiig intuu kaga daato uu nijaasoobana de nijaasadaa darteed buu xaraam u yahay laakiin haddaynan ka baqaynin maba gelitaan keligii xataa ma geli kartaa haa way geli kartaa dukhuulu lmasjidi oo jumlatan looga mamnuucana waa daciif oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayay ka sugan tahay isagoo masaajidka ku jira inuu caaisho ku yidhi naawilini lkhumrata sajaayadda isoo sii markaase waxay tihi caadan qabaa wuxuu yihi ina xaydataki laysat fii yadiki caado gacantaada caado kaagama taalle isoosi buu ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam amaa qolada culimmada ay u daliishadeen xadiidka abu daawuud iyo keyrkii wariyeen ay leeyihin laa uxilu masjida lixaaidin walaa junubin xadiid daciif oon sugnayn weeyo isna wax wax lagu saleeyaba ma aha haddaba axaadiidtaas oo kaleeto yaa wax lagu salayn haddii aad tiraahdaan xadiidkan naawiliin ilkhumrata waxay tilmaamaysaa gacanta soo geliya yadii ma gelin waxaan leenahay waxaa sanad jayida lagu wariyey min xadiidi maymuunata cinda alimaami الnasaa'i inay nebiga xilligiisa ala salaam intay midood qaata waay leeay midaaye waxay qaadi jirtay iyadoo xaa'ido ah bay sajaadada intay qaado bay nabiga masaajka gudihiisa ugu soo gogli jirtay haddaba inay gashay waa muuqataa sow ma aha taasi gelitaanka inuusan mamnuuc ahaynna madhabka shaaficiyadu masaa'ilkan waxoogay waa adilada aada uguma dhadhowa waawaafu inaan kusiiya rabtaa soo maaha sideedan aan dhamayyeyso waawaafu awaaf baa xaaraamkaa kacbada inay awaafto nacam waa ka xaaraamoo nabiga caaisho wuxuu ku yidhi markay ifcalii maa yafcalu alxaaju ayra anlaa tatuufii bilbeyti kacbada saha awaafin yaa nabigu ku yihi sal allau alah wasalam mar haddii nabigu saa awaafka uga reebayna iyadana waa inay ka fogaato wey walwau in gogol loogu tagiyo galmadiina waa xaraam qur-aankaaba yidhi yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiidi ka fogaada ilaa ay daahir noqdaan ka fogaada la yidhi walistimtaacu istimtaaci iyo tataabashaa xaaraan ka ah bimaa bayna surati xudunta iyo warukbati lowga inta udhaxaysa in laga taataabtaa xaaraama oo waxaa weeye waa inay guntataa kana waxaa loo daliishaday laba xadiid mid waxaa weeye nabigaa la weydiiyey sal l slam ninku waxaa layihi may nin baa wuxuu hi maa yaxilu lii min imra'atii wahiya xaayadun haweenteydoo caado qabta maxaa iga banaan wuxuu ku yihi laka maa fowqa alizaari hoos guntiga guntiga waxa ka koreeya baad xaqu leedahay laakiin halka laga guntada wax ka hooseeya maya xadiid kalena caaisha waxay leedahay nebigu wuxuu samayn jira alsalaam hadday midaayo caado qabto wuxuu dhihi jiray amri jiray inay izaarka xirato ay guntato buu amri jiray waxay saas tahay culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen hoos guntigaasi intaa waxaa ku ekaanaya qofkii haddii halkaa la dhaafo aan ishayn karin ninkii kale laakiin isnacuu kula shayin ila nikaaxa baa nabiga ka sal slam wax walba oon galma ahayn baa idiin banaan caaishana waxaa la yidhi ninka haweentiisa iyadoo caado qabta maxaa uga bufuran waxay tihi kullu shayin ila nikaax taasina waa sugan tahay haddaba fowqa alizaari marka laleeyahay waa min baabi alafdaliya weeye insaan hadhow meel kale wax kuula fakan laakiin inta inta dambe unbaa xaaraan rasmi ah alaljunubi qofka janaabada qaba khamsatu ashyaa shan arrimood baa xaraamka ah midka koobaadee asalaatu weeye oon aayaddii suuratu nisaae yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaata waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ha u dhowaanin alayhi janaabada waa inuu طahaaro qaataa wa qiraa'atu اlqur'aani qur'aanka inay aqriyana waa ka xaraam wamasu lmusxafi wa xamluhu musxaf in la taabto iyo in la xambaarana waa ka xaraam labadaasna daliilkoodu waa daliilii daciifka ahayd een soo marnaye aan gaaraynin xaddu taxriim aan gaari karin oon axkaam lagu salayn karin waawaafu baa xaaraamka ah oo haddaynu idha tawaafka tahaara shardi ah laakiin waxay leeyihiin qiyaasan cala alxaydi weeyo xaydka iyo janaabadu waxay wadaagaan inay laba xadad oo akbar oo qabays waajibiye yihiin kan haddii uu xaaraantinimeeyey awaafkii kana tahaara kubraa inuu qofku qabo waa shardiaho uma dhowaan karo wallubsu fi lmasjidi masaajidka inuu ku nagaadana isna waa ka xaraamo ilaahay baa yidhi walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa taqtasiluu inaad gudbaysaan maahane ilaa aada soo qabaysataan salaadda ha u dhowaanina haddaba masaajidkii makaanu salaadka ahaa waxaa lagu yihi janaabaha haddaad qabto ha dhex fadhiisanin taa aayadda daahirkeeda waa ka muuqataa wayaxrumu waxaa xaraamka ah cala almuxdii qofkii weysadu ka jabtay alaaatu ashyaaa baa xaraamka ah asalaatu salaadii laa yaqbalu llaahu salaata bigayri tahuurin dheh waawaafu baa xaraamka ah atawaafu bilbeyti salaatun waa ahaaro shardi laga dhigay cinda jamhuuri fuqahaa'i halkaasaa loo daliishaday wamasu lmusxafi wa xamluhu baa xaaraamka ah isagana wax daliiloo cadoo rasmi oo uu leeyahay ma jirto oo wax rasmi oo loo cuskada ma laha haddii xaydkii iyo janaabadiiba loo waayay daliil idaa tan musxafka taabashadeeda in loo diida daliil in loo helaayo ma sahlana qur-aankana nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii xadiidkii muslim warinayey kaana yadkuru اllaha calaa kulli axyaanihi mar kastaba ilaahay waa xusi jiray marka saasa lagu dadaalo halkaasi kitaabu طahaara inoogu dhammaaday in sha allah wiilka dambiyo kitaabu salaad buu noqon doonaa wallaahu aclam sheekhu bisinka qabaa lagu yidhi laakiin meeshaa dhexdeeda adoon xaaje u fadhiyin oon dabadu kuu qaawanayn ha hadlintu nas iyo daliil ma laha wa innamaa waxa xaraamtihi waa markaad kuu qaawan tahay ead kor fadhido umbaa fa in allaha yamqutu daalika lagu yidhi musxafka ma la taaban karaa adoon weyse qabin waynu ka soo jawaabnay aabbahay ma xusi karaa oo wax ma u qali karaa maya bidco weeye xusanadeedkaasi asalkana waa horaan idin iriyo krismas bay dabada gelisaa dabayaaqadeeda ee aabbahaa sadaqana ka bixiyo sidanoo kale masaajidda wax ugu dar sujuuddana ugu ducee haddaad wax joogta a ah siinaysana agoon iyo u kafaalaqaad oo agoontiiyo meelaha khayrka ku bixi laakiin caasi baa tahay haddaad sanad guyadii hal mar xasuusata aabbahaa isaguna uu habeen kasta iyo maalin kasta yarideeda ku quudin jiray abaalkiisii maadan gudin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan gadaa kaararka sida safaricom waxayna igu igu jiraan gudaha foonka marka anigoo masaajid ku jira ma u xawili karaa ruux meel walba uu joogo mise waxaan soo gelayaa nahyiga masaladaa ma garanaya dib baan u baari doonaa allaahu aclam qofka kale garanaya joogana wuu ka jawaabi karaa gabadha mustaxaadadii salaad kasta miyay u weysays mu qabaysanaysaa maya salaad kasta way u weysaysana watawadaii likulli salaatin weeye salaad kasta inay weysaytunbaa laga rabaa nin gaara gaal ah ma la saaxiibi karaa saaxiibnimo caadi ah dhinaca ganacsiga mana la socon karaa waad shirkoobi kartaan ganacsi wadaagna waa idin dhex mari karaa intaad wada fadhiisataan waad xasaawi kartaan laakiin tan saaxiibnimo rasmia ah ma ahe isku danaysi weeye isku danaysiga lama diidin haddaan si xun laysugu danaysanaynin laakiin kaliya laabha ka jeclaanin markaad ka maqan tahayna qalbigu intuu ku gubto la joogitaankiisa ha usoo hiloobin ha usoo xiisoonin hal waxna xasuusow rabbigaad caabudayso iyo rasuulka laguu soo direed jeceshaysa casalan ninkan inay rasuulkuna beenaala yahay qur aankaaganna bug yahay buu rumaysan yahayba ninkani marka kaa waxaad kaliya laab uga jeclaato wax kala weeye diinxumoon bay dabada ku haysaa wuxuu yidhi nin ayaa reerkiisa saddex sano ka maqnaa akhiiranna wuu furay haddaba qofka dumarkaa ma ciddo tirsanaysaa mise hore ayay nin kale ka guursan kartaa maya waa inaad ciddo tirsataa ciddo tirsigu wuxuu ku xihan yahay xilligii xarigu go-ay laba labadabana waa loo yeeli kow weeye hadii muddaha yar joogta bal haddii ay gabadhu ninka ku cadaadinaysayo meel kale wax ku ogeyd bal waxoogay ha u yeerkaadiso ragga la yskuma dile midda labaadna xikmaddu waxaa weeye xilliga ninkii hore la kala baxay iyo xilliga ninka dambe in wakti u dhaxeeyo baa loo baahan yahay xaas ayaan leeyahay anoo raalli ka ahayn ayaa reerkeeda si qasab ah yurub ugu direen dirteen way soo bishay rabaan soo laba sano kadib ifur ayay igu tidhi maxay shareecadu ka qabtaa haddii qarashkii iiga baxay iyo ku dheeraad ah aan shuruud uga dhigo furiinkeeda horta gabadhan khayr allaha ku siiyee hadday saa tiri iska fur meel xunoo adag bay joogtaa waddan khatar oo fitan badanna way tagtay diinteedii baaba khatar ku jirta reer la-aanteedee aduu diin inay ka fasaada sabaha ugu noqonin shardigaad xiranayso walaa tasdad weeye intii kaaga baxday ka badan intaan garanayo sharcan laguma ogolo wuxuu yidhi dadka qaarkii khufeynka way masaxaan ilaa dhudhunka masaxaasi muxuu yahay mase masixi karaa isagoo kaba qaba khufeynka hala masaxa qaybta koraa la yidhi inta asaaskii waa intii la dhaqi lahaa inta kale dheeree lagu daray sidii weysadii hala dheereeyo lalahaa waxuu daliiloo cibaadada lagaga dayda garan maayo kabaha ma la masixi karaa haa kutub kalaynuugu tegi kaga hadli doonaaye kabuhu hadday sidii maxalul fardigii asturayaan tahaaradiina lagu xirtay iyagoo sokiska ka sarreeya baa lala masixi karaa mararka qaarkoodna kabaha suunka iyo xargaha loo xiro iyaga siibidoodaa ka mashaqo badanba isagoo si ay iskaalshaha la iska siibo wuxuu yidhi annagoo ah ardo badan waxaan kaa codsanaynaa in aada noo kala sheegto masalada khilaafiga ah markaan marayno inaad noo raaciso meesha raajixa ah wardaanigii iyo madhabkii shaaficiyadeen aqriyayey baad qoorta isu kaaya gelinaysaan soo maaha soo aniga kuwa badan idiin sheega qaybna idinku inaad raadisaan soo laydinkama maaba mataguma ma nijaasbaa mise ma aha ma daahisa daahir soo maanan ka soo hadlay marar badan baan ka soo hadlaye ijmaacna ma aha kitaab iyo sunnana ma sheegin cilla saxiixaana ma laha matagu waa nijaas in la yidhaahdo ijmaaca la sheegayna ma jiro daliil kitaab iyo sunna oo asaxayna ma laha cilo qiyaas cillo lagu lagu looga qiyaastoo saxana ma laha marka waan ogahay inay shaaficiyada fuqahada jamhuurtoodu qabaane ninkii daliil u hayo jamhuur lafteedu daliil ma ahee mar horaa waxaa le banaanka soo dhiga meeshaa malaha meeshaan malaha ma laha caro wanaagsan haddii ay janaabo igu dhacdo warkaas wax jira maaha nairobi waan wada joognaaye caro wanaagsan ma yaa yidhi waatan dariiqa wada daadsane soddon dariiqa ka buuxee boorka lala mari laayahay maaha caro wanaagsan baa taalla meel kasta ay ka buuxdaa jidadkaasay wada taallaa mushriinka halkeedan u leexo banaanka iskuullada gal halkan wadada dhinac oga bax xaggan u bax meeshan caro fiican ma taallo su-aasha bilowgeedaa khaladahe hade nima waa lasweydiinaya la sheegaya halaga fiirsado haddii aan salaada cishaha kadib laba ragco tukado oo aan hal ragco oo witir ah ku daro salaatuleylka ma ku filan tahay idwatarkii waa la timid sidii ficleyd sameehee sida wanaagsan saddex kale ku daroo laba iyo hallah markastood sii badisana ajir badan tahay insha allahu tacaala waxaan joogi jiray galbeedka africa muslimiinta joogtana waxay haystaan madhabta maalikiyada waa sax marka masaajidku ka buuxsamo imaamka hortiisa ayay safanayaan ama way ka hormarayaan saf ahaan sidaa iyaga oo sida iyaga oo jooga xaramka marka maxay ka qabtaan masalada minhaaj lama hormadee abwaabu sufuuf igu keena waan ka hadli doonaa masalo mashhuura weeyo maalikiyadiyo dad kale ka duwan yihiin fido maxaa la yidhaahdaa fidadu qalinkaa la yidhaahdaa iyadoo midabkeedii ana waa la sameeyaa iyadoo macdan ahaanna way jirtaa waa maxay fido ma loo isticmaali karaa waxaan isticmaalno hadda sida weelasha qalin weelashan qalinkii asal ahaan fido ma wada aha midabkeedii bay leeyihiin dahabi iyo waxyaabaa jira marka fidadu yani dahabi walfidati haddii la reebay fidada asalkayd hadduu weelkaas yahay ma isticmaali kartid neef ari ah ayuu nin gaal ah u qalay ma xalaalbaa mase xalaal ma aha gaalku hadduu ahlu kitaab yahay sidii diintu waafaqsanaydna xubnihii la goynayey u qalo neefka oo nool magaciisi iyo ilaahyo kalena uusan xusin waa xalaalo way bannaan tahay intaa mid ka mida ah haddii la waayana xaaraan weeye haddii la kala garan waayana xaaraan weeye waxaan ku weydiinayaa sakada igu waajibtay oo aan diraayo lacagta sakada mayl meel ka baxsan meesha aan joogo lacagta xawaalada miyaan bixinayaa mise ayay ka go-aysaa lacagta xawaaladu waa jeebkaaga zakadii lagaa rabay ee kaamilka ahayd masaakiintii qaadan lahayd way joogtaaye adaa kuwo kala la jeclaystay sow ma aha waa arrin adu aada la timid oo dantii sakada aan ahayn haddaad arrinta la jeclaysatay kharashkeeda dusha u rida xaajiyow haddiiba se zake aad bixinayso xoogaga iyada xawaalada maxaad ugu bakrayni allah mustacaan muxuu yahay way bateen arahay ka bateen muxuu yahay xukunka qaadku ma xaaraan baa mise waa xalaal dhar isaga laga gadayna ma lagu tukan karaa qaadku ma xalaal baa mise waa xaaraam waa xaaraan maxaa xaaraantinimeeyey waa maandooriye haddaad tidhaahdaan aayad alqaatu leh baan rabaa alqaatu aayad leh baan rabaa haddaad dhahdaan aayad alqaatu le ma haynee adigu inay salaadii kugu waajibtay aayad almaxamed leken salaada waajib iyo soonka kugu ah inay soon waajib kugu yahay aayad magacaaga sheegaysa keen qur-aanku iyo nusuustu magacyada ma daneeyaan macnaha uu xambaarsan yahay ka hadlaan ma waa maandooriye horta haddaad shaaficiye tihiinna qaadku inuu xaaraan yahay maba ka doodi kartaanba shaaficiyada maanta joogta carwarkaasa ah ha ka doodaan qaadku inuu xaaraan yahay soo mayna dhihin fiqiga shaaficiga hala raaco fiqiga shaaficiyadu waa xaaraan qaadku oo xaggey kaga qoran tahay miyaadan aqoonin haddii xilligii shaykheynka oo raafic iyo nawi lasoo dhaafo shaaficiye yaa